bsm اllahi الرحman الرaحيm alxamdu لlah rb العaalamiin wالصlaaة وaلسlاam عlى أشhrف الأنbiyaء وإmam الmurslيn وعlى آlih وأصxaabih wman tabcahm bإxsan إlى ywm الdin wbعd casharkeenna shanaad ee kitaabka arbiciinka ah waxaan ka bilaabaynaa xadiidka labaad dhexdiisa iyo marka uu malkuljibriil rasuulka uu ku leeyahay salى اllahu عalayh wasalam ya muxamedu ahbirnii can اlislaam yaa muxamedu muxamedow buu yidhi akhbirnii iiga waran can ilislaami islaamnimada iiga waran akhbirnii can ilislaam afar su-aalood ayuu malagu nabigeenna weydiiyey ta koobaad waxa weeye akhbirnii can ilislaam islaamnimada iiga waran ta labaadna waxa weeye akhbirnii can iliimaan iimaanka iiga waran ta saddexaadna waxa weeye akhbirnii can ilixsaan ixsaanka oo samafalka ah iiga waran ta afraad ee u dambaysaana waxa weeyaan akhbirnii can isaaca saacadda qiyaamada ah iiga waran ama wixii la xidhiidhayay sida calaamadaheegii oo kale afartaa su-aalood xadiidkeennan imaamu muslim uu saxiixiisa ku soo saaray waxa ugu horeeya islaamnimada ayuu malagu nebiga weydiiyey sala allahu calayhi wasalam waxaynu ognahay aayadda suurat lbaqara ku qoran ee rabbi uu leeyahay laysa albira an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi walmaqrib walaakina albira man aamana ilaahay aayaddaa wuxuu horreysiiyey oo islaamnimada laga horreysiiyey iimaanka markii iimaaniyaadkii laga hadlay ayaa xagga dambe laga gaadhay waxyaabihii islaamnimada ahaayo waa qaamo salaad wa aata zakaat halkaasaa la sii mariyey islaamnimada ayay aayaddu dambaysiisay oo islaamkay dambaysiisay iimaankana way soo horreysiisay labada aayadood ee suuratu anfaal bilowgeega ku jira marka aan doonayno inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana wa calaa rabbihim yatawakkaluun aayadda labadaa aayadoodna ee mu'miniinta iimaanka ayay soo horreysiiyeeno saddex tilmaamood oo qofka muminkiihi uu leeyahay buu rabbi inoo sheegay waxaa layna leeyahay qofka waa mumin la odhan karo iimaanka dhabta ah qofka lihi waa marka ilaahay iyo diinta lasoo hadal qaado qofka gariiro weeyaan baa la leeyahay idaa dukira allahu wajilat quluubuhum qalbigooga ayaa baqa oo gariira waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana aayadaha ilaahay marka lagu dul akhriyana iimaan baa u kordha ayuu rabbi leeyahay wa rabbihim yatawakaluun way dhergeen markay iimaanka ka dhergaanna waxa ka dhasha wax la yidhaha tawakul wa calaa rabbihim yatawakaluun waxa weeye markay iimaankii ka dhergeen tala saarasho ilaahay un ay tala saartaan ilaahay oo qura un ay ku kalsoonaadaan ilaahay un ay wax ka rajeeyaan ilaahay un ay wax ka fishaan taa ayaa soo baxaya aayadda haddaba suuratu anfaal ku jirta marka aan doonayno iyaduna islaamka waxay ka soo hormarisay iimaanka ayay ka soo hormarisay labada aayadoodba iimaankay horreysiiyeen laakiin xadiidkeenani islaamku horreysiiyey waxaa jira isla markaynu doonayno xadiidkani riwaayadaha uu ku soo arooray marka aan eegayno riwaayado kale duduwan buu xadiidkeenani ku soo arooray bukhaari iyo muslim waa xadiiu abi hurayre eh xadiiu abi hurayra oo isla keennan uun ah waxa soo arooray inuu iimaanka nebigu su-aasha lagu horreysiiyey oo mal iimaan rasuulka in la yidhi sal allahu calayh wasalam iimaanku waa maxay oo islaamnimada xadiidka bukhaari iyo muslim waxa horeeyaba maxay iimaanka ayaa horeeya isla waxaa jira dariiq saddexaad oo xadiidkeennani uu ku soo arooray waana xadiidka riwaayada tirmidi uu soo saaray riwaayada tirmidi markaan doonaynana iimaanka ayaa la horreysiiyey oo iimaanka iyo islaamnimada su-aasha xagga iimaanka ayaa horeysa haddaba waxaynu arkaynaa laba aayadood oo iimaanka horreysiiyey iyo xadiiskeennan laba dariiq oo kale uu ku soo arooray oo iimaanka la horreysiiyey waa afar laba xadiis iyo laba aayadood oo mid kastaba iimaanka la hormariyey xadiiskeennan uunbaa islaamka horreysiiyey ibnu xajar khayr allaha siiye wuxuu leeyahay markuu xadiiska sharxayay markaan aayadaha iyo riwaayooyinka kala eegay waxaan fahmay buu yidhi inay dadka ruwaadda ee xadiidka wariye keenan ay kala hormariyeen ruwaadda xaggooga ayuu taqdiimkan iyo takhiirkani ka yimido dee riwaayatun bilmacna in macnaha wax lagu warin karo muxadisiinta rag badan baa qaatay kolkaa ruwaaddii xadiidka ayaa kala horraysiiyey e iimaanka ayaa horreeyey buu leeyahay waa ibnu xajar culimada madhabka shaaficiyada ku abtirsata waxay u badan yihiin xadiidkan markay ka hadlayeen inay yidhaahdeen aayadahaa kale iyo axaadiistaa kale ayaa nuwaafaqiyo iimaanka ayaa horeeyey ruwaadda ayuu taqdiimku ka yimid marka la eego madhabka maalikiyada culimada ku abtirsata iyo madhabka xanaabilada dee sidii duufi iyo raggii lamidka ahaa ee ku abtirsanayey dhammaan saddexda madhabba waxay qaateen inay iimaanku uu horeeyey xagga su-aasha oo islaamnimadu uu dambeeyey madhabka xanafiyada culimada ku abtirsataa markay arbiciinka sharxayaan sida sheekheennii mulla cali qaari oo kale kitaabkii weynaayu ka qoray arbiciinka markuu ka hadlayo wuxuu qabaa war maye kuwa kale riwaayooyinka kale ayay ruwaadu isdabamariyeene keenani waa saxoo islaamnimada ayaa horeeya buu leeyahay islaamnimadan sida loo horreysiiyey akhbirnii can ilislaam loo yidhi akhbirnii can ilislaam sidaa loo soo hormariyey ayuu nebigu ugu dhawaaqaye ma dembaynin oo ruwaadu di xaggan mayna soo marin buu isagu qabaa waa culimmadeenna xanafiyada weeyaan wuxuu leeyahay jaranjaradu siday u kala hohoosayso ayaa loo kala hor bilaabaa iimaanka iyo islaamnimada islaamnimada ayaa horaysa iimaanka ayaa dambeeya taasi waxay itusaysaa buu leeyahay mulla cali qaari in jaranjaradii u hooseeyey uu su-aasha malagu ka bilaabay oo islaamnimada ah oo kadibna iyo waxyaabihii kale uu dib ugu sii xijisiiyey ayaa ii muuqata buu leeyahay haddaba in xadiiskeenna tartiibku uu sax yahay iyo in inta tartiibkaa uu wax ku jiro waad aragtaayo markay culimmadii ka hadlayeen madaahibku dee waad aragtaa waxaa loo badan yahay ragga odhanaya tartiibka ruwaadda isdabamarisay sanadkeennan marka la eego raggaas ayaa fara badan wa qaala wuxuu yidhi yaa muxamedu muxamedow ahbirnii iiga waran can ilislaami islaamnimada iiga waran can ilislaam ereygan islaamihi shuruud buu leeyahay shuruudulislaam lix shardi oo shuruudulislaama buu leeyahay ereygan islaamihi arkaan buu leeyahay arkaanulislaam layidhahdo shan ah shan rukni oo arkaanulislaama buu leeyahay ereygan islaam ihi luqadda ayuu ku leeyahay ereygan islaam ihi shareecadeenna dhexdeeda macnuu ku leeya hoose baa loo isticmaalaa ereyga islaam a ah marka lagu weydiiyo afar jawaabood baad bixin kartaa afar jawaabood afarta jawaabood eed islaam ka bixinaysa marka lagaa weydiiyo inaad tilmaanta luqadda ku jawaabto iyo inaad shareecadu siday u taqaano ku jawaabto iyo inaad shuruudaha islaamku uu leeyahay aad ku jawaabto iyo inaad arkaanta islaamnimada arkaanulislaamka aad ku jawaabto afartaasiba waa suuragal malagu markuu nebiga weydiiyey canil islaam rasuulku afartii wuxuu ku jawaabay tii shareecada ee arkaanulislaamka lagu odhan jiray ee islaamka sharcigeennu uu u yaqaanay shantii rukni ee arkaanulislaam loo yaqaanay buu rasuulku ku jawaabay sal llahu calayhi wasalam muxuu nebigeennu saddexda kale ugu jawaabi waayey waa su'aal waxaa la yidhaha meeshan cilmi baynu ka qaadan doonaa hadduu rabbi ogolaado waxaweye ninka muftiga ah marka su-aal la weydiiyo su-aashuna wejiyo badan ay badho sida uu u fahmo ayuu u jawaabayaa sida uu u fahmo hadduu ishaaro helo ishaara hadday meesha taallo oo qariino uu haysto qariinadan iyo ishaaradani kolba sida ay kutusayso ayuu qofku u jawaabi karaayo shuruudihii rasuulku ma sheegin oo tacriifkii luqawiga ahaa ma sheegin wuxuu sheegay sidaad arkayso sidii shareecadu ay u taqaanay ama arkaanulislaamkii ayuu rasuulku ku jawaabay sal allahu alayh wasalam alislaam luqadda waxaa loo yaqaanaa adaacatu walinqiyaad adaaca waa inaad adeecdo ilaahay alinqiyaad waa inaad hogaansanto oo ilaahay aad u hogaansanto ood sidaa u aqbasho ayaa islaamnimo la yidhaahdaa sharcigeennana islaam waxaa la yidhaha marka islaam laga hadlayo alinqiyaadu ila alacmaali daahira waa inaad ilaahay isku dhiibtood u hoggaansanto acmaashan daahirka ana aad ugu hoggaansanto oo salaadii aad tukato ood shahaadataynkii la timaado oo zakadii aad bixiso oo bishii barakaysnayd aad soonto oo haddii ay xooluhu kuu gaadheen xajkana aad ka soo gudato kaa ayaa islaamnimo la yidhaah shareecadeenna markaan doonayno alinqiyaad ila alacmaali daahira waa ilaahay in loo hogaansamo acmaasha daahirka ah ee rasuulkeennu uu inoogu jawaabay sal allahu calayhi wasalam waa in acmaashaa ilaahay loogu hogaansamo rasuulku haddaba wuxuu fahmay su-aasha malagu inay shareecadeennu sida ay u taqaano wax laga weydiiyey ee aan la weydiin macnihii luqawiga ahaa iyo shuruudihii iyo waxaana jira isla riwaayooyinka xadiidku uu ku soo arooray riwaayada abi hurayre waxay leedahay mal slaam mal slaam maabaa nebiga wax lagu weydiiyey hadda tani ahbirnii can lislaam wey riwaayadeenani riwaayada kale xadiidka abi hurayra leh mal slaam haddii maa wax lagugu weydiiyo waaba xaqiiqada shayga xaqiiqadana waa sidan uu rasuulku ku jawaabay sal allahu calayhi wasalam haddaba ishaaradaasi waxaynu nihi muftigu hadduu ishaaro haysto wuu ku jawaabi karaa ishaarada isagoo eegaya wuu ku jawaabi karaa asal waxaa la yidhi qariinada iyo ishaarada lama tixgeliyo saddex jeer mooyaane saddex jeerbaa ayaa qariinada la tixgeliyaa nin muftiye haddaad su-aal weydiiso ood ku tidhaa su-aashaasi ma ii bannaan tahay inaan yeelo mufti haddaad su-aal weydiiso oo uu kuu ishaaro kulamaba hadalba wuxuu kuu ishaaray uun saasiunbuu ku yidhi waaha waxaad u qaadanaysaa muftigaasi inuu kuu fatwooday arrintaasi inay bannaan tahay kiyo hadal la heli karayo ayaa ishaaradiisa lagu dhaqmaya waa muftiga ishaarada uu bixinayo waa ko waa masalada koobaadee la yidhaahdo ishaarada kioo hadal uu qofku awoodayo ayaad ishaare ku kaaftoomi kartaa masalada labaad ee ishaarada lagu kaaftoomo waa baabka ijaazada loo yaqaanee muxadisiintu ay isticmaalaan sheekhu markuu kitaabku u akriyo ii ijaazee baa la yidhaha kitaabkan oo weligeedba diinteennu sanad bay inagu soo gaadhayoo horaa loo yidhi lowla alisnaad laqaala man shaaa maa shaaa hadduuna sanadku jiri lahayn ninkii doonaa sidii doonuu diinta ka yeeli lahaa sanadkaasaa wax lagu badbaadiyaa haddaba waa inaad sheekh yeelato oo diinta marka aad doonayso inaad barato waa inaad sheekh u leedahay haddaadan sheekh u lahayn dee waxaad ummadda u sheegaysaaba wuxuu yahay lama garanayo man dakhala waxdahu kharaja waxdahu qofka kelidii anaa wax isbaraya yidhaahda kitaabka wuxuu dhameeyaa kiyon midh ka haynin kiyo sheekh la'aana ragga qaar baa yidhi sheekh la'aan baanu isbaraynaayo dee xaashi dhowray noqona jaraaida rag akhriyayo kalunbay noqonayaan haddaad kutubtuunbaan akhriyaya ama cajaladuman dhegaysanaya waa arrin laga fiican yahay wey adoo helaya inaad inaad cilmi u yeelato sheekh inaad u yeelato sheekh u yeelo saxaabadeennu nebi maxamed bay ka barteen iyaguna taabiciintii bay u dhiibeen taabiciintuna taabicu taabiciintiibay u dhiibeen haddii ayna jirin wax culimo lagala xidhiidayo ama aad sheekh u yeelanayso dee qur-aankeennaa lagaa shikisiini oo lagu odhanaya ma waxibaa kugu soo degay inuu qur-aan yahay yaa kuu sheegay haddaadan lahayn silsilad baan hayaa iyo sanad baan haystaa laygu soo gaadhsiiyey oo sidaas ah ayaan haystaa haddaadan lahayn waxaynu leenahay baabka ijaazada haddaad sheekh ku tidhaa sheekh arbiciinka ii ijaazee oo sheekhii aad ka akhrisatay uu yahay oo isagoon afka kaa odhanin ishaaro uu kuu bixiyo waan kuu ijaaseeyey ah eh. ijaazadaa waa lagu camal falayaa nacan buu ku yidhi waa lagu camal falayaayo waa la qaadanay wuu hadli karayey haddana ijaazada waa waa waxyaabaha ishaarooyinka ta saddexaad ee la qaadanaya waxa weye gaalada iyo muslimiintu markay islaynayaan haddii nin gaalihi uu kuu ishaaruu ku yidhaa warniyow nabadgelyo ammaan isii intaana waan bixinayaayo muslimiinta ayaan siinayaa ood u ishaarto waanku amni nabadgeliyaan ku siiyey ninkaa muslimiintu ma taaban karaan waayo muslimiinta ka ugu taagta darani haddii uu nin gaala amni iyo nabadgelyo uu siiyo cid alle cid u dhowaan kartaa ma jirto sidaas amnigaasaasu ku helaya waxaa haddaba loo baahaya saddexdaa jeerba ishaarada waa lagu camal falaa hadda ishaaradaasi ninka aflaawaha ah ma aha ninka aflaawaheen hadlibi karayn ishaaradiisa ma aha isaga aflaawaha waxa loo yaqaanaa ishaaradiisu waa sax isaga saddex jeer mooyaane saddex jeerunbayna isagana ishaaradiisu shaqaynin baa la yidhaahdaa ninku hadduu akhras yahay ama aflaawe uu yahay saddex jeerunbaan la tirsanin nin aflaaw nin caadiya oo hadli karayo sidan u taagan baa yidhi intuu dhaartay buu yihi wallahi inaanan weligay kula hadlaynin buu ku yidhi weligay kula hadli maayo ilaahay cilmigiisa ninkii unbaa afbeelay hadalkii unbu ilahay ka qabtay marka dambe dadka muxuu kula hadlaa dee ishaara farfiiq buu dadka kula hadlaa ninkii uu ka dhaartay uu yidhi kula hadli maayo hadduu farfiiq kula hadlo culimadu waxay yidhahdeen waa loo tixgel ma dembaabayo ninkaasi ma dembaabayo oo farfiiqa indhoolaha aflaawaha waa loo tixgeliyaa iyo ishaarada waa loo tixgeliyaa ilaa mas'alatulxinsiga mas'aladaa mooyaan waa saddex masalo kow bay ka tahay taasi mas'alatulxinsi ishaaradiisa waxba la tixgelin maayo la odhan maayo waad ku dembaabaysaa adigoo dee aflaawa ah waxba ku dembaabi maayo ninkaasi ninka aflaawaha loo yaqaanaa hadduu salaada galo isagoo salaada ku jira ishaare hadduu bixiyo ishaaradiisaasi salaaday jebinaysaa la odhan maayo waa hadal la odhan maayo ilan aflaawaha ishaarada hadal u ahe adu adoo salaad ku jira haddaad hadasho salaad way kaa buri laakiin aflaawuhu isagoo salaad ku jira hadduu ishaaro bixiyo salaadu ka buri mayso waa masalada loo yaqaano war nin salaad ku jiroo wax iibin kara bal ii sheeg waa halxidhaale nin salaad ku jira oo isagoo salaad ku jira haddana wax iibin kara bal ii sheeg waa aflaawaha ishaarada ku iibinaya waayo ishaaradiisu salaada ma burisa baa la yidhaahdaa haddaba hadduu doono ishaaradiibuu qof u ishaari karaa isagoo salaada ku jira inuu wixii iibiyey iibkiisaasi sax buu noqonayaa wax dhiba uu keenayaana ma jiro waa ishaarada labaad ee ninka aflaawaha ah la odhanayo wax alla waxay yeelaysaa ma jirto ta saddexaadna waa shahaadada baabka shahaadada loo yaqaano hadduu markhaati furayo dee aflaawuu noqdayo ishaaru ku markhaati furay shahaadadu ishaar ma gasho ishaaro ma gasho waxaa la yidhaahdaa ishaarada dadka caadiga ah saddex jeer baan la tixgeliyaa aflaawaha ana saddex jeer baan la tixgelinin nabiguna sal allahu calayhi wasalam waxaan ku keennay ishaarada inaan ka hadalno ahbirnii can ilislaam wuxuu rasuulku ishaaro ahaan u fahmay ama lafdiga mal islaama maadaaba uu rasuulku ka qaatay in loo jeedo xaqiiqada islaamnimada ee sharcigu uu leeyahay waa shareecadeennu siday islaamka u taqaano ayuu ujeedaa ahbirnii iiga waran nebi maxamedow canilislaami islaamnimada iiga waran buu yidhi faqaala wuxuu yidhi rasuulullaahi rasuulkii ilaahay sala allaahu allaha u naxariisto calayhi dushiisa oo wasalama allaha salaamo ama wasalama allaha badbaadiyee eh, wuxuu rasuulkeennu yidhi sal allahu calayhi wasalam alslaamu islaamnimadu an tashhada waa inaad qirto an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa inuuna jirin ila allahu allah mooyaane wa ana muxameda nebi maxamedna rasuulullaahi rasuulkii ilaahay inuu yahay rukniga koowaad ee arkaanulislaamka ka mid ihi waa shahaadataynka baa la yidhaahdaa shahaadataynka haddaba shahaadataynka waynu isyar dul taagi doonaa siday culimadu ku macneeyeen ayaynu isku yar dul taagi doonaa shahaadataynka lafdu ashhadu ilaa saddex jeer ama saddex macno ayuu qur-aanka ugu soo arooray ashhadu mar qur-aanka wuxuu ku soo arooray kiyoo aclamu ah waxaan ogahay waxaa ka mid a aayadda qur'aanka ee rabbi uu ku leeyahay yaa ahla alkitaab war kuwan kitaabka wehelka ahow lima takfuruuna biaayaati illaahi wa antum tashhaduun ereyga tashhaduun waa maxay macnaheegu wa antum taclamuun weeye waa shahaadadiiyo cilmi iyo garasho u soo arooraysa iyadoo qur'aanka inoogu jirta ashhadu bimacnaa aclamu ayay ku soo aroortay aayadda ah ereyga ashhadu waxaa kaloo la arkay qur-aanka kii oo ku soo arooraya oo ugu jira alibsaar walxuduur xaad imaatin iyo aragti aragti iyo imaatin isagoo qur-aanka waa ku jiraa ninka zaanigaa ah ama gabadha zinaysata marka la xadayo qur-aankeenna waxa inoo qoran walyashhad cadaabahumaa daa'ifatun min almu'miniin walyashhad cadaabahumaa sida loo cadaabayo jeedalka loola dhacayo ama loo dilayo walyashhad ha soo xaadireen walyashhad waa maxay macnaheegu walyaclam maaha ha ogaadeen maaha waa walyaxdur ha soo xaadireen walyubsir ha arkeen walyaxdur walyubsir baa aayadda mufasiriintu ay ku macneeyeen waa shahaadadii oo aragti ah ama xaadirid imaatin goobjoog ah goobjoog iyadoo ah ayay aayaddaana lafdu shahaada inoogu soo aroortay waa shahaadadii oo goobjoog ah markaa shahaadadu waxa kalay u jirtaayoo la arkay iyadoo u soo arooraysa albaar bima alima alkhbaar bimaa calima macno loo yaqaano inuu qofkani warramo waa jeenan hadda aynu halkan ku arkayno waxa uu og yahay inuu ka warbixiyo uu ummadda u sheego ummadda gaadhsiiyo taasina waa macnaha saddexaad ee lafdiga shahaadadiihi uu u soo arooray weeye haddaba shahaada saddexdaa macnay ku timaadaa culimmadu waxay yidhaahdeen markay macnaynayaan shahaadada waa aclamu wa uuqinu wa ubayinu ligayri wa atasamamu wa alqa allaha bihi tacaala bal u fiirsa hadda adaga shahaadadu aad bay shahaadadu u adag tahay aclamu waxaan ogahay wa uuqinu haddana aan yaqiininayaa wauuqinu an yaqiininaya waubayinu liayrii ayrkayna aanu cadaynaya la aamusi maaye watasamamu biha aan welibana isku dhegatiayaayoon ku adagahay wa ala llaha bihi tacaala ilaahayna aan kula kulmaya oon jecela ilaa intaan ka dhimanaya inaan sidaa ahaado wa ashhad macnaheedu wey aad bay u adagtahay ereyga shahaadadu waa khatar weeyi ashahaada aad bay u adag tahay wuxuu rasuulkeennu yidhi alislaamu islaamku an tashhada waa inaad qirto an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa inuuna jirin ila allaahu allah mooyaane wa anna muxameda nebi maxamedna rasuulullaahi rasuulkii ilaahay inuu yahay ood qirto weeye taasi waa qirashadaasi qalbiga inay kuu degto inaad afka ka tidhaa ma aha shahaadadaa diidaysa inaad afkuun ka tidhaa waa inaad qirto qalbiga kuugu degto ood aaminto ood rumayso ilaah xaq lagu caabudo oon allaah ahayni inuuna jirin nebi maxamedna rasuul ilaahay soo diray inuu yahay markaad labadaa qodob qirto markaasaa la odhanaya shahaadateynkiibuu qofku la yimi culimadeennu masalada saddex qowl ayaa ugu jira culamaau shaaficiya markay xadiidka ka hadlayeen saddex qowl ayay soo wariyeen waa culamaau shaaficiya ragga qaar waxay yidhaahdeen kelmaddan shahaadateynku waa kelmad laynagu addoonsaday oo ilaahay baa inagu addoonsaday sidaa darteed waxba laga bedeli maayo waxna ha ku darin waxnaha ka dhimin eray la macno ah xataa ha keenin bay yidhaahdeen halka ashhadu aad leedahay ashhadu halka aad leedahay aclamu an laa ilaaha ila allahu inaad tidhahdaa waa khalad bay leeyihiin xataa ibnu xajar wuxuu soo qaatay inuu ku yidhaa ninka islaamaya hadduu yidhaha aclamu an laa ilaaha ila allah maba islaami karo waayo lafdu shahaada waxa weye alfaadan waxba lagama bedelo lafdu shahaadana lagama maarmaan bay u tahay magaceegaba maxaa la magaca meesha maxaa la ma shahaadatayn ba la mise qowlaan baa la yidhaha baa loo lafdigan shahaadada ah wax alla wax laga bedeli karaa ma jiro ayay culimo badan oo ibnu xajar uu ka yahay ayay qabaan xanafiyadu kuma waafaqsana culimo kalena kuma waafaqsanaa laakiin lafdu shahaada waxba ha ka bedelin waxaa lagu leeyahay salaada markaad xidhanaysa maxaad ku xidhataa salaada markaynu xidhanayno maxaynu ku xidhanaa allahu akbar alraxmaanu akbar haddaad ku xidhato ka warran diinteennu ma ogoshahay alraxmaanu akbar may ma ogola salaadi kuu xidhmi mayso haddaad alraxmaanu akbar tidhaa allah waa magac ilaahay alraxmaanna waa magac kaloo ilaahay leeyahay dee kii waaridka ahaa ee diinta inoogu soo arooray kaa uun ku dheg baa lagu leeyahay oo kaa uun hayso oo ashhadu un weligaa ah badhe ashhadu uun waa inaad tidhaahdo lafdigan waa inaadan bedelin ashhadu a ah baa lagu leeyahay markaa sidaa ayay rag badani qaateen haddaba bedelidda ashhadu sow ma bedelaysid lama bedeli kara maynaan odhan ereyada kalena ma bedelaysid markaa allaa ilaaha markay tahay allah raxmaana ila allaahu lagama yeelayo alla allaa ilaaha unbaa lagaa yeelayaa allaa raxmaana iyo allaa raxiima iyo allaa casiiza iyo lagaama yeelayo sidaa ayaa lagu leey lafdigani waa cibaado waana waarid sidaa unu qaado oo wax alla waxaad ka bedeli kartaa ayayna jirin saddexda qowl qowl ka waa kaa ashhadu an laa ilaaha ila allah washhadu halka dambena ashadud ha loo soo celiyo waashhadu ana muxamadan rasuulu llah hadda way ku cadfantaho cadafka ayaa keenaya shahaadadiisa dambe waashhadu ana muxamadan markaad leedahayna nebi maxamed magiciisa magacyadiisa kale ha ku bedeli rasuulkeenna axmed baa la odhan jiray ma odhanaysid markaa wa ana axmeda rasuulullaahi ha odhan rasuulka laftiisa ha bedelinoo ha ku bedelin nebi iyo wax lamida waashhadu ana muxamadan nebiyullaahi ha odhan rasuulullaahi dheh waxaa lagu leeyahay lafdu shahaado sidanay u soo aroortay uun ha loo daayo oo sidaa uunbaa loogu islaamayayo diinta islaamka marka la soo gelayo sidaa uunbaa loogu dhawaaqi looguna hadli wax alle wax la bedelayo lagaa yeelayaana ma jirta baa lagu yidhi waa qowlkeenna koobaad ayaa saa kuu qaatay oo qowlka qaatay qowlka labaad wuxuu leeyahay mayee lafdiga ashhadu ah waa la bedeli karaa ashhadu inta kale ha la daayiyo oo inta kale yaan la bedelin laakiin lafdiga ashhadu a waa la bedeli karaa buu leeyahay wuxuu daliishaday isla xadiikii uu inoo iman doonaa umirtu an uqaatila naasa xataa yashhaduu xadiidka oo bukhaari iyo muslim waa xadiidka sideedaad ee kitaabkeenin waa xadiidka sideedaad ee kitaabkeenin xadiidkaa sideedaad waxaa riwaayooyinkiisa lagu arkay umirtu an uqaatila naasa xataa yashhaduu kii lagu bedelay yashhaduuda xataa yaquuluu kiioo lagu bedelay xataa yaquuluu kiioo lagu bedelay ayaa la arkay kolkaa waxay culimmadu leeyihiin maadaamu xataa yaquuluu lagu bedelay dee ninka ashhaduda lafdiga ashhaduya iskaga taga ee aclamu ama aquulu yidhaahda laa ilaaha ila allaahu ee halkii ashhaduda aclamu ku bedela ama aquulu ku bedela war ninkaasi diinta islaamka waa soo gelaya oo lafdigaa kale iyo riwaayadaa ku soo aroortay ayaa daliil u ah ee riwaayadaa noo daaya bay leeyihiin markaa culimada kale ashadu hal waa la bedeli karaabay qaateen oo riwaayadaa kale waxaa kaloo jiray xadiis kale oo rasuulku uu ku tilmaamay walow iyadu mid lagu islaamayo ayna ahayn man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah ashhadudiioo laga tegey iyo aquuludiioo laga tegey oo laa ilaaha ila allah un laga bilaabay laa ilaaha ila allah un laga bilaabay oo laleeyahay jannadu tegaya ninka hadalkiisa aakhirkiisa uu intaa noqdo jannadu tegaya waxay kolkaa culimadaa kale leeyihiin ashhaduda aquulu waad ku bedelan kartaa aquulu iyo ashhaduna waad ka tegi kartaa kioo la bedelayna xataa yaquulubaa daliil noo a yidhaahdeen kioo labadoodaba laga tegayna man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allahda oo ashhaduna ayna la soconin aquuluna ayna la soconin ayaa daliil noo abay yidhaahdeen oo lafdigan waa la bedeli karaa culimadii markay labadaa daliil keeneen yii lafdiga ashhadu a waa la bedelan karaa qoladii mataqaanay lama bedeli karo tii maxay iyagu kaga jawaabeen waxay ku jawaabeen baabka shahaadada loo yaqaano fiqiga marka la joogo baabka shahaadada loo yaqaano lafdu shahaada lama bedeli jirin rawdatu aalibiinka dib ugu noqda oo imaamu nawowi uu qoray kutubteenna fuqahada culimadu waxay ka yidhaahdeen eega baabka shahaadada shahaadada lama bedeli jirin kol haddaan la bedelaynin arrinkanina uu shahaadadii ka mid yahay lafdigan yaan la bedelin riwaayadan soo aroortay ee xataa yaquuluu tidhi riwaayadda kale agtaalla eega bay yidhaahdeen xataa yashhaduubaa ag taalla xadiidkeennanna an tashhada baa taalla kolkaa miyaan la odhanayn raawigaa bedelay oo yaquuluda ku bedelay miyaan la odhan karaynin halkaasay la mareenoo taasay iyaguna u dhigeen inay yidhaahdeen ashhadu lama bedeli karo wax alle wax ashhadu laga bedelaya male saasay qaateen qolooyinkaasina may ashhadu waa la bedeli karaayo sida riwaayooyinkaa kale sheegayaan aquulu iyo wixii lamid ah waad ku bedelan kartaa haddaba ibnu xajar bal hadda u fiirso wuxuu ku leeyahay laa ilaaha ila allah muxamedun rasuululah ninka yidhaa ee gaalihii muslim noqon maayo waayo muxuu ka tegey ashhadudii buu ka tegey buu kuleeyahay ashhadu an laa ilaaha ila allah washhadu ana muxamadan rasuul llah taasaad ku islaamaysaa buu kuleeyay oo qofkuu diinta islaamka kusoo gelaya ayuu kuleeyahy culimadeenna qaybta saddexaad qowlka saddexaad ee kelmadda marka ay ka hadlayeen ay kaga hadleen waa qolada odhanaysa ashhadudana waa la bedeli karaa macal laa ilaaha ila allaahuda waa la bedeli karaa oo laa ilaaha halkaad ka leedahay waxaad odhan kartaa laa raxmaana ila allah waad odhan kartaa laa casiiza ila allah waad odhan kartaa eeg laa ilaaha siwallaahi waad odhan kartaa oo ilaadiibaad siwa ku bedelani laa ilaaha hayrullaahi waad odhan kartaa oo hayru baad ku bedelani eeg dhammaan waa la wada bedeli karaayo erey laakiin macnahooga la macnoa ayaa lagu bedelan karaa marka diinta islaamka la soo gelayo saddexdaa qowl ayaa culimada ugu jira saddexdaa qowl ayaa culimada ku jira qolo ku tidhi dhammaan waa la wada bedeli karaayo erey la macnaa ah waa lagu islaami karaa iyo qolo ku tidhi maye laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah yaan la bedelin ashhaduda unbaa la bedeli karaayo aclamu iyo ereye u dhigma ayaa lagu bedeli karaa iyo qolo ku tidhi sidii salaada xidhishadeeda allahu akbarta aan loo bedelaynin ayaan loo bedelaynin oo ashhadu unbaad odhan kartaa oo saddexda saasaad u qaadan saddexdaa qowl horta masalada culimada ugu jira waxaynu leenahay yaa u dhadhow sawaabka yaa u dhadhow qolada tidhi waa la bedelan karaa oo waxyaabo la macnoa ayaa lagu bedeli karaa ayaa sawaabka u dhow qoladaasaa sawaabka u dhow ixtiyaadka yaa u dhow ixtiyaadka yaa baraaada u dhow sidee lagu nabadgeli karaa nabadgelyada yaa u dhow nabadgelyada waxa u dhow qolada tihi lama taaban karo waayo haddaad tidha ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu ana muxamadan rasuul llah hadalkaa layskuma haysto khilaafba kuma jiro inuu sax yahay laakiin haddaad ashhaduda bedesho qoladii culimadii hayo labadii qolee kale ayaa ku qabsanaya oo ku odhanaya waxaagu sax ma aha saddexda qowlba waxay isku waafaqsan yihiin haddaba saddexda qowl ee culimmadu haddaad ashhaduda bedeli weydo oo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah haddaad sidaa ugu dhawaaqdo inaad saxan tahay cid cid ku haysataa warkaan ma jiro laakiin haddaad shahaadada bedesho laba qolo ayaa kule waad saxan tahay hal qolona waxay ku leeyihiin sax ma aha haddaad shahaadada inta kale bedeshana dee waa sidiio kaluun hal qolaa kule waad tahay laba qolona ma saxnid bay kuleeyihiin lafdu shahaada iyo kelmadda bedelideeda iyo waxa muraadifka u ah in loo bedelayo iyo inaan loo bedelaynin siyaabaha ayaa ku soo arooray ama culimmadu sidaasoo kale ayuu warkoogu u adkaaday oo khilaaf ay u geliyeen wa qaala wuxuu yidhi yaa muxamadu nebi maxamedow akhbirnii iiga waran can ilislaami islaamnimada iiga waran faqaala wuxuu yidhi rasuulullaahi rasuulkii ilaahay sala allaahu ilaahay naxariistiisu calayhi dushiisa ha ahaato wa sallama oo welibana allaha badbaadiya ama allaha salaame ee wuxuu yidhi alislaamu islaamku an tashhada waa inaad qirto anhu waa mukhafafun min asaqiir oo ismigeegii waa damiirka xadfan anhu shanigu inuu yahay laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu allah mooyaane wa ana muxameda nebi maxamedna rasuulullaahi rasuulkii ilaahay inuu yahay ood qirto weeyaan intaynaan shuruudda gaadhin dadka diinta islaamka soo gelaya waxaa la yidhaahdaa labaa loo qaybiya muslimun xukman iyo muslimun xaqiiqatan baa la kala yidhaha muslimun xukman iyo muslimun xaqiiqatan baa la yidhaahdaa qofka kelmadaa sidaa ugu hadla ee sidaa u aamina ee qalbiga uga aamina carabkana ugaga hadla afka un haddaad ka hadasho lagaa yeeli maayo qalbigana waa inay sidqigeegu uu yimaado qalbigana aad ka aaminto shaki waa inuuna meesha imanin taradud waa inuuna meesha imanin inkaar waa inuuna meesha iman iyo diiddo ilaaha kelidiisa aad diidayso marka aad sidaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aad shahaadadaa ula timaado carabkana aad kaga hadasho uurkana aad uga aaminto waa muslimun xukman waxaa la xukumayaa qof muslima inaad tahay muslimun xukman salaadba yaadan tukanin soomba yaadan la imanin zakaba yaadan la imanin yaadan xajiyinba markaad sidaa ula timaado waxaa la xukumayaa inaad tahay muslimun xukman inaad tahay baa la xukumaya muslimun xaqiiqatan ama xaqan muslimun xaqan muslim xaq ahaan agoormaa la xukumaya markaad arkaanta dhammaystirto shahaadataynkii waad la timideen markaad la timaado maxay intii kalena markaad la timaado salaadii aad oogto zekadii aad bixiso bisha barakaysan aad soonto xajkii ilaahay beytkiisa loo xajiyeyeyna aad la timaado muslimun xaqan baad noqon xaq ahaan baad muslim u tahay markaa xaq ahaan baad muslim u tahay markaad intaa sidaa ula timaado qofku haddaba markuu islaamayo saddex dariiq ayay culimmadu soo guuriyeen islaamnimadiisa qolo waxay ku islaami sida ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu ana muxamadan rasuulu llah kelmaddaa ayuu qofku diinta islaamka ku soo gelayaa qolada kelmaddaa ku soo gelaysaa laba shardi bay leeyihiin inayna ciisawiye nimanka loo yaqaano ahayn ciisawiye waa inayna ahayn nimanka ciisawiye la yidhaah waa firqo yuhuudda ka tirsan ciisawiye haddaad maqasho waxaa loo nisbaynayaa ciisawiyada ciise bnu isxaaq ibnu yacquub nin la odhan jiray oo ree asbahaan ahaa oo khilaafadii mansuur khaliifkii mansuur laodhan jiray dowladda cabaasiyiinta wakhtigeegii noolaa ninka ayaa loo nisbaynaya ciisawiyaa la yidhaahdaayo ciisa loo nisbeeya ninkaa ciise la yidhah ciise bnu isxaaq ayaa loo nisbeeyey ciisawiye waa inuuna ahayn qofka ku islaamaya ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulu llah firqadaa yuhuudda ka tirsan waa inuuna ahayn waayo firqadaa yuhuudda ka tirsani waa niman aaminsan ilaah xaq lagu caabudaa inuuna jirin allah mooyaane allah unbaa xaq cibaadada allah unbaa muto inay aaminsan yihiin waa sax waxa kalay aaminsan yihiin nebi maxamed rasuul ilaahay inuu yahay taana way aaminsan yihiin laakiin waxay ku leeyihiin annaga oo yuhuud ana looma soo dirin afrikaankana looma soo dirin dadkaa kale yurubiyaanka iyo dadkaa cadcadee kalena looma dirin eeshiyaanka kale looma dirin nebi maxamed waa rasuul laakiin carabtuu ku eg yahay nebi maxamed waa eeg ciisawiyadu maxay aaminsan tahay ilaahay kelinimadiisa way aaminsan yihiin iyo cibaadadaba inuu mutay kelidii way aaminsan yihiin nebi maxamed inuu rasuul yahayna way aaminsan yihiin laakiin risaaladiisii caamka ahayd ee ummadda oo dhan loo soo diray ayay khaas ka dhigeenoo waxay yidhaahdeen carab unbuu rasuul u yahay rasuul wuu yahay laakiin carab waxa ku egaada bay leeyihiin oo carab unbuu rasuul u ahaa nebi maxamed ciisawiyadu sidaasay la yimaadeen haddaba hadday ciisawiyadu yidhaahdeen ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu ana muxamadan rasuulullah marka horey gaalada ahaayeenba mayna sidaa qabin marka horeba sida way qabeen maxaa loo baahan yahay si ay u islaamaan ay diinta saxdaa usoo galaan maxaa looga baahan yahay inay iyagu yidhaahdiin intan waxay ku darayaan wa ana muxamadan rasuulullah ilaa kaafati lkhalqi bay odhanayaan ama ilaa kaafat naas bay odhanayaan dadka dhammaantood ilaahay ayaa u soo diray kaafadaasay ku darayaan markaasay muslimiin noqon karaan markaa ayay muslimiin noqon karaanoo waa inay aaminaan risaalada nebi maxamed caamo inay tahay risaale guud inay taho ummadoo dhan u taalla markaa unbay islaamayaan laakiin hadday intaa ka tagaan caamada de marde dadku dadweyne dhan bay utaalan odhan waayaan marka horeba way qabeen inta kale waxaa la yidhi ninku hadduu gaaloobo oo hadduu gaal yahay ninku aaminsan yahay waxyaabaha ummaddu ay ku ijmaacday inuuna jirin buu qabaa waxay ummadeennani ku ijmaacday ayuu qabaa qofkaasi inuuna jirin tusaale ahaan waa nin inkiray wax macluum min addiini bidaruura ah markuu islaamayo eeg ilaahay keliya inuu cibaadada mutay wuu qabaa nebi maxamed inuu rasuul yahayna wuu qabaa laakiin wuxuu aaminsan yahay tusaale ahaan ilaahay carshiga wuxuu ugu fadhiyaa sidaan kursigan ugu fadhiyo waa tashbiih halkaa yaalla ilaahay wuxuu carshigiisa ugu fadhiyaa buu ku leeyahay sidaan anigu kursigan ugu fadhiyo qofkaa waxaa looga baahan yahay markuu diinta islaamka soo gelayo inuu tabari la yimaado iyo isberiyeelid oo fikraddii xumayduu aaminsanaa sidan aan ugu fadhiyo kursiga ayuu ilaahay carshiga ugu fadhiyaada uu yidhi inuu fikraddii ka noqdo oo uu yidhaahdo laysa ka milihi shay wa huwa samiicu lbasiir ninkani haddii uu qabo ilaahay inuu keligii cibaadada mutay nebi maxamedna inuu rasuul ilaahay soo diran yahay sidaa ayuu aaminsan yahay uu qabaa laakiin wuxuu ku leeyahay salaaddu waajib ma aha salaadu waajib maaha buu kuleeyahay salaadu waajibama igumaba waajibin ummaddana kuma waajibin wax ummaddu ay ku ijmaacday buu diiday waa gaal kolkaa u gaaloobayaa man ankara maxaa la jiray bimaa huwa macluumun min addiini bidaruura qofku hadduu diido uu inkiro wax diinteenna ummadoo dhani wada taqaan oo daruuro ahaan loo wada yaqaan hadduu dafiro dee ninkaasi waa gaal kaafir buu noqonaya maxaa looga baahan yahay ninkaasi haddaba markuu islaamayo ama diinta islaamka markuu soo gelayo maxaa looga baahan yahay ninkaa inuu ka noqdo fikradiisii xumayd ee ahayd salaadu waajib iguma aha hadda salaadu ma tukanayo waa kala gaar ninkoo salaada tukan waaya iyo ninkoo dafiro waajibnimadeedu waa kala gaar qofku salaada hadduu dafiro uu yidhaahdo waajibba ma aha muslimiintu way isku wada waafaqsan yihiin inuu gaal yahay ninkaasi kale waajibba ma aha soomaalidana dee dad baaba laga hayaa hadalla daylqaaf oo saas oo kale ah soon iyo maxaa iiga dana subax caanadiidka salaad iyo maxaa iiga dana subax isqooqoynta eeg soomaalida qaar baa laga hayaa hadallo dee khatar ah eeg salaad iyo maxaa iiga dana subax isqooqoynta soon iyo maxaa iiga dana subax caanadiidka seke iyo waxyaabo badan bay ka sameeyeenba waa arrimo khatar ah kaftan ma gasho diinteennu diinteennu wax lagu kaftami karo ama kaftan gelaya ma aha marnaba halkaasi waa saddexda qaybood ee qofka loo baahan yahay markuu islaamayo inuu eego qofku sida guud wuxuu ku soo gelayaa dadku siday u badan yihiin ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu ana muxamadan rasuulullah ciisawiyaduna risaalada nebigunbay caamo ka dhigaysaa ninka wax diinta laga ogaado ummaddu ku ijmaacday dafirsanina wixiibuu ka noqonayaa markuu diinta soo geliyu shahaadada la imanayo tii ayuu ku daraya tii ayuu ku daraya ninka haddaba ka waran qiraya shahaadateynka ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu ana muxamadan rasuul llah een salaada tukanaynin salaaddii ma tukanayo laakiin shahaadataynkii waa qiraya waa masaladii la ysku qabtay ee la yidhi culimada qaar ay yidhaahdeen waa gaal dee ninka salaada ka tagaa waa gaalba axaadii baa caddaysay imaamu shaaficina uu lahaa war salaadka tegiddan axaadiitu ay caddaysay ha lagu xambaaro ninka waajibnimadeeda isagoo dafirsan waa gaal kaas waa laysku waafaqsan yahay laakiin ka salaada ka taga ee wasi uga taga wasika uga taga imaamu shaafici wuxuu qabaa muslim caasiya inuu yahay waana taxta mashiiat illaahi o in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waa taxta mashiiat illaahi o ilaahay ama wuu u cadaabi salaad ka tegidda hadduu doonana ilaahay waa ka dhaafi karaa subxaanahu watacaala salaadaa uu ka tegey ee waxsiga uu uga tegey ee uuna waajibnimadeeda dafiraynin sidaa ayuu imaamu shaafici qaatay waa caasi laakiin waa laysku waafaqsanya dembi weyn inuu ninkaasi ku dhacay waa caasi imaamu shaafici waxa lagu yidhi wuxuu yidhi anuga muslim baan leeyahay buu yidhi ninkaa salaada ka tegey ee shahaadateynka laakiin qiraya waa muslim baan qabaa qoladii tidhi muslim ma aha muxuu ku islaami bay yidhi imaamkaa yidhi muxuu ku islaami salaaduu tukan bay yidhaahdeen dee gaal ilaahay salaada kama aqbalo buu yidhi imaamku wuxuu ku yidhi haddaad tidhaahdiin salaadu ka tege salaadiibuu tukan dee nin gaali hadda hadduu salaad bilaabo uu jimicsanaya unbaa la odhanaya salaad buu tukanaya lama odhanayo nin gaal ah ilaahay salaad kamaba aqbalo imaam shaafici wuxu ahi salaad buu tukan haddaad tidhi ilaahay ka aqbali maayo nin gaala salaad waa sax lagama aqbalo iimaanka ka horeeya dee salaada man camila saalixan min dakarin aw unha amalu saalixa maxaa shardi looga dhigay wahuwa muminun iimaanka meesha ka horeeya islaamnimadaa ka horeysa inuu qofku leeyahay uu soo galo imaam shaafici waxa lagu yidhi markuu yidhi salaadii tukan markii la yidhi u yidhi gaal ilaahay salaada kama aqbalo shahaadateynku la iman buu ayaa lagu yidhi imaamu shaafici shahaadateynka ayuu la iman marka horeba wuu la imanayey buu yidhi shahaadateynkan la yimid oo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadun rasuullah ha yidhaahdo dee marka horeba wuu la imanaya salaaduunbuu ka tegey kolkaa ninkani waa muslim caasiya dhaha buu yidhi muslim caasiya waa nin muslima oo dembiile ah oo ilaahay kolkaa mashiiadiisa u yaala ha la yidhaahdo ayuu qabaa waana masalo laysku qabtay masaladu shuruudo ayaa jira culimadu ay islaamnimada u shardiyeenoo kitaabkaygan ibnu xajarka waa fatxulmubiinka sharxeenan aan haysto hoosta hoose lix shardi oo welibana gabay lagu ururiyey oo islaamnimada looga baahan yahay baa jiro oo la keenay qofka marka la odhanayo wuu islaamaya caqli baa loo shariya caqli qof caqlile unbaa islaamnimada unbaa islaami karo oo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu ana muxamadan rasuulullah qof caqlile unbaa laga yeelayaa nin waalan haddii laynoo keeno gaal ahaan jiray oo la yidhaa wuu islaamayaayo shahaadatooyinka u qabta dee wuuba waalan yahaye qofkan waalani qof dhintay oo kaluunbuu ka dhigaya khaatimadiisi ma xasuusan tahay markii uu waalanayey waalidiisa saacadihii ka horeeyey baa dhimashadiisiio saacadena dhimashadena ka horeyso kale u ah qofku markuu dhinto macamal baa laga aqbalaa intanu waalan yahay de waxba waa marfuuculqalame kolka waxay ka dhigan tahay qofku isagoo waalan markuu soo waalanayay unbaa la eegayaa siduu ahaa markii uu soo waalanayuu fayoobaa hadduu nin masaajida ku jiro oo diinta ku toosan oo dhaqan leh hadduu ahaa qofkaasi waxaa la odhanayaa waa qof muslima qof muslima weeyaan hadduu doono isagoo waalan buu aflagaado ku kacaya diintu wax ka sheegaya haduu doono wuu waalan yahay marfuuculqalam wuu waalan yahayo waa marfuuculqalamoo kol haddii markii horeu fayoobaa nin wanaagsan uu ahaa nin wanaagsan haddii uu ahaa dee khaatimadiisi markuu waashay wixii ka horraysay unbay ahayd markaa waashay wixii ka horraysay unbaa laodhanaya siduu ahaa markaa hadduu markaa nin gaala ahaa dee gaalnimo ninku dhintoo kalunbaa laga soo qaadaya hadduu bogsan waayu de islaami waayo sidaa waalidan hadduu ku tago waa nin dhintay oo kalun weeyaano waxa weeyaan halkii ka horraysa unbaa la eegaya ninka waalan isagoo waalanba ayuu islaamayaa laynagama yeelayo waa mamnuuc nin waalani ma islaami karo caqli baa loo baahan yahay qodobka koobaad qodobkeenna labaad ama shardiga labaad qofka islaamaya buluuq baa looga baahan yahay qaangaadh baa looga baahan yahay qaangaadh inuu yahay ilmo yaroo caruura haddii laguu keeno oo lagu yidhaa kaalay islaami dee waaba waa sabibe ilmaha yari waa sabi inta uu sabiga yahay ilmuhu imiga innaga caruurteenna oo kale de waa muslimiin oo saw kuwa caruura siday u islaameen dee ilmuhu intuu caruurta yahay waalidkiibuu taabicu yahay waalidkiiunbuu taabicu yahay oo eh, waa kii rasuulku ina lahaa sal allahu alayh wasalam maa min mawluudin ma jiro ilmo la dhalaa ilaa yuuladu cala alfira firadaa lagu dhala laakiin faabawaahu yuhawidaanihi ow yunasiraanihi ow yumajisaanihi aabbihiy iyo hooyadii ayaa markaa tahwiidka iyo yahuudnimada sabab ugu ah ama nasraananimada sababuguu ku raacaya ama majuusanimada sababuguu ku raacaya ilmuhu adaba inaga de waalidkii markuu muslim yahay ama labadiisa waalid midkood markuu muslim yahay kolba ka sharafta leh ayuu ilmuhu raacaa xagga diinta kii sharaf leh unbuu raacaya waa muslimunbaa la odhanaya haddii ninku gabadh ahlukitaaba uu guursado ilmahay u dhashaa la maayo hooyadii hala raaciyo waa ahlukitaaba la yidhahdo war waa muslim aabbihiibaa muslim ahaaye muslim weeyaanunbaa la odhanaya alslaamu yaclu walaa yucla calayh islaamku isagaa sareeya cidina kama sarayn karto weeye haddaba ilmaha islaamaya buluuq baa loo baahanya qaangaadh waayo markuu qofku qaangaadh yahay ayaa la tixgeliyaayo diinteenna inta ka horraysa waa marfuuculqalamba dee rufica alqalamu can alaaa buu rasuulku leeyay saddex qalinkaba waa laga kor yeelay canisabiyi xataa yaxtalima ilmaha yar sabiga ah ilaa intuu ka qaangaadhayo shardiga saddexaad cadamulikrah baa la dhaha cadamulikrah diinta layskuma qasbi karo diinta layskuma qasbi karee qofkani markuu islaamayo inuu mukhtaar yahay uu dooranayo oo cidi ayna qasbaynin baa loo baahan yahay diinta layskuma qasbo ama xoogxoog ma aha waayo waxaynu ognahay ilaahay aayad qur'aana wuxuu ku yidhi laa ikraaha fi ddiin diinta layskuma qasbi karo qof qasab laguma islaamin karo kolka waa inuu qofku mukhtaar yahay nin dooranaya oo sidan doorasho diinta usoo gelaya waa inuu yahay qofkani waa shardiga saddexaad shardiga afraad ee loo baahan yahay annutqu bishahaadatayn waa inuu shahaadataynka ku hadlo waa shardiga afraad kolkuu diinta islaamka soo gelayo inaad tiraa qalbiguuban ka jeclaaday diinta islaamka iyo qalbiguuban ka dooniyo or uurkan ka rumeeyey lagaama yeelaya annutqu bishahaadatayn baa lagaa rabaa war dadka maqashiyo ku hadal ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu ana rasuul rasuulullah dheh ku hadalo dadka maqashii baa lagu leeyahay shahaadada waxa weeye shahaadatooyinka waa lagama maarmaan annutqu bishahaadatayn inuu qofku aflaawe yahay mooyaane aflaawe hadduu qofku aflaawe yahay una hadalkaba karaynin isaga ishaaradaa iyo aaminaaddaa qalbiga uu ka aaminay ayuu ku islaamiye lama odhanayo isaga shahaadateynki nudqi baa looga baahan yahay lama odhanayo waa shardigeenna afraad shardiga shanaad alwilaa baa la yidhaha waa in la xidhiidhiyo shardigaa shanaad layskuma wada waafaqsana alwilaa laakiin sheekheennu hadda uu kuu soo qaatay alwilaa waxa weeye waa inaad xidhiidhiso mar qura wada tidhaa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu ana muxamadan rasuululah labadan shahaadateynka waa inaad xidhiidhiso laakiin haddaad maanta tidhaa ashhadu an laa ilaaha ila allah wuu islaamay lama odhanayo ood ka tagto waashhadu ana muxamadan rasuullah waashhadu ana muxamadan rasuulullahna bisha dambe aad tidhaahdo lagaama yeelayo waa inaad xidhiidhiso wiile waa inaad la timaado alwiila xidhiidhin waa inaad la timaado oo mar qura waa inaad wada tidhaa ashhadu an laa ilaaha ila allah washhadu ana muxamadan rasuulullah xidhiidh waa inaad ula timaado baa lagu leeyahay laakiin midna halkan ku dheh midta kalena berri baan odhan doonaayo caawa waan ka soo fikiri maaha islaamnimo waana shardigeenna shanaad weeye alwilaah asaadis shardiga lixaad atartiib waa in la kala tartiibiyo culimada qaar baa qaba tartiibku laazim inuu yahay lama ogola inaad tidhaa marka hore nebi maxamed baan rumayn ashhadu ana muxamadan rasuulullah marka dambena ad tidhaa ilaahay baan rumayn wa ashhadu an laa ilaaha ila allah inaad ana muxamadan rasuulullahi xagga hore mariso an laa ilaaha ila allahna aad gadaal mariso lama ogola lixdaa shardi lixdaasiba waa shuruudda shahaadateynka looga baahan yahay ama kelimatu tawxiid shuruudaha looga baahan yahay wey qofka la imanaya baxri baxrurajzi la yidhaa ayaa lagu tiriyey lixdaba oo waxaa la yidhi shuruud slaami bilashtibahi caqlu buluuqu cadamu likraahi wاnudqu bshahaadatayn wاlwila wasaadisu tartiibu faclam wacmalaa shuruudulislaami islaamka shuruudaha loo baahan yahay bila shtibaahin shabihid la'aanteed kiioo de wax iska kaa dhexgelaya uuna jirin caqlun caqli weeyaan buluuqun wa buluuqun qaangaadh weeye cadamulikraahi wa cadamulikraahi qasab la'aan weeye wanuqu ku hadlid weeye bishahaadatayn shahaadataynka lagu hadlo walwilaau xidhiidhin weeye la xidhiidiyo wasaadisuka lixaad atartiibu waa tartiibin la kala tartiibiyo faclamniyahow ogow oo wacmala sidaa ku camalfal shuruudaha shahaadataynkuna waxaa ka mida lixdaa shari ayay leeyihiin wa qaala wuxuu yidhi malagii yaa muxamadu muxamadow akhbirnii iiga waran can ilislaami islaamnimada iiga waran faqaala wuxuu yidhi rasuulullaahi rasuulkii ilaahay sala allaahu allaha u naxariista calayhi dushiisa oo wasallama allaha badbaadiye alslaamu islaamnimadu an tashhada waa inaad qirto an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa inuuna jirin ila allaahu allah mooyaane wa anna muxameda nebi maxamedna rasuulullaahi rasuulkii ilaahay inuu yahay ood qirto wa tuqiimo waa inaad oogto asalaata salaada waa inaad oogto waa qodobkii labaad ruknigii labaad wa tuqiima salaata salaada waa inaad oogto ereyga tuqiima min aliqaamati bay ka timidoo waxa weeye oogidda ama dhammaystiridda salaada aad u dhammaystirto biarkaanihaa wa shuruudihaa wa sunanihaa wa hayaatiha salaada wax taagan inaad ka dhigto inay qof caadiya noqoto taaganba wax taaganoo inaad iyadiiba oogto wax dhammaystiran oon kala dhinnayn sidee bay salaaddu u taagnaanaysa adiga laxaadkaagu hadduu dhiman yahay dee caadiga ma kici kartid salaaddu waa inay noqoto wax caadi oo kaamila waa inay tahay tuqiima sala halkaa wa tuqiimo salaad ah tuqiimo salaad ah tuqiimo salaad waxaa la xarakeeyaa laba xarako macnahaana ku kala xidhan hore waxay xarakeeyaan miimka way fadxiyaan oo maxay yidhaahdeen wa tuqiima salaata waa sida aniga ii xarakaynayo kale wa tuqiima salaata qolana miimka way godaan oo maxay yidhaahdeen wa tuqiimu salaata salaada waa inaad oogto tuqiimu qola way godaysaa qolana way kordhigaysaa waxaa halkan ku kala xidhmaya qolada godaysaa wowga xarfulistinaaf bay ka dhigeen wowga maxay ka dhigeen qolada godaysaa wa tuqiimu lihi xarfulistinaaf waxay leeyihin islaamnimadu shahaadateyinkay kuugu xasilaysaa watuqiimu salaatana waa hadal dambeoo bilaabanaya oo kamaalkiibaa kugu xasilaya laakiin aslulislaam waxaa diinta kusoo gelaysaad ku islaamtay waa shahaadateynka watuqiimu markaad godana waa hadal dambeo bilaabanayo istinaafo oo waa dhammaystirkii weeyaan qolada wa tuqiima miimka kordhigaysaana wowga xarfulcadaf bay ka dhigayaan oo anta shahadadii baa lagu cadfayaa wa antu qiimo baa lagu leeyahay islaamnimadaadu ma jirayso shahaadataynka iyo salaad oogidda iyo zaka bixinta iyo bisha barakaysan soomideeda iyo xajka haddii shantaa lagaa waayo shantaa haddii lagaa waayo islaamnima kuuma jirayso ayuu qowlkaasina ku leeyahay waa qolada watuqiima inoo fadxinaysa waxay ku leedahay shahaadataynka qura laguma kaaftoomaye dhammaan waa in lasoo eegaa oo lasoo maraa watuqiima salaata saxaabadeenna waxaa laga helaya rag intay shahaadateynka un la yimaadeen geeriyooday iyagoo wakhtigii salaadii soo socotay aan gaadhin oo sidaa ilaahay ahlu janno kaga dhigay insha allah shahaadateynka waa lagu gelayaa diinta waa lagu soo galaayo waa muslimun xukman waynagii nidhi muslimun xaqiiqatanna waa markaad dhammaystirato haddaba halkaa waa tuqiimo waxaynu laba xarakaa ku jira oo laba macnay kala yeesheen tuqiimadan qolaa tidhi annaga waxay noola muuqataa bay yidhaahdeen ereyga wa salaata salaadda waa inaad u aqiimto wa tuqiimo salaata waa inaad u aqiimto iqaamadii adinka la socotay ma garanaysaa salaada waa inaad oogto maaha waa inaad u aqiimto bay yidhaahdeen ila wa unbay ahayd iyadune halkaasay ragga qaarkood aqiimid hana looga dhigo bay yidhaahdeen waa lala yaabayba waa lala yaabay oo waxa wey waa aqrabu shayin baa layidhi samicnaahu waxyaabaha ugu abcadu shayin wa aqrabu shayin luqatan wa macnan baa la waa baciid ama waxa weeye shay aad u qariib ah luqa ahaan marka loo eego iyo macno ahaan marka loo eego salaada u aqiim maya aqiimka salaada ma diidanin oo salaada waynaga u aqiimno laakiin halkan watuqiimo salaatada ku jirta salaada u aqiim yaan lagu macnaynin salaada oog waa inaad ku macnaysaa salaadaada oog ayaad ku macnaynaya u aqiim yaan la odhanin ragga qaarkood ayaa yidhi wa an tuqiimo salaatadan an taquuma ila salaati bay yidhahn salaadda waa inaad u bay yidhaahdeen laazim ha nalooga dhigo oo wa an taquuma ila salaati bay yidhahdeen ha macneeyo salaada u kac fadhi ku tukan jiif ku tukan wa an taquuma ila sala war salaada u kac salaadda waa inaad u tanina waxa weeye tii horoo kale waa qariib arin lala yaabo ama laga naxo weeyaan luqa ahaan iyo iyo macno ahaan iyo sharci ahaanba culimadeenna muxadisiintana ragga la yaqaano oo dhan waxsaa ku macneeyey wuu yaryahay baa la yidhaahdaa waxaway ragga la yaqaanaa kumaba macneeyaanba sidaa haddaba wa tuqiima salaata markuu rasuulku leeyahay sal allahu alayh wasalam wa tuqiima salaata markuu leeyahay salaada waa inaad oogto ayaa loo jeedaa salaada oog laakiin looma jeedo salaada u aqiim looma jeedana salaada u kacna looma jeedo salaada oog oo arkaanteedii iyo shuruuddeedii iyo warkeegii oo dhan dhammaystir baa lagu leeyahay ereyga asalaata luqadda adducaa baa loo yaqaanaa adducaa adducaa marka la yidhaah habaar iyo allabari labadaba way wada noqoni adducaa culimada qaarna waxay leeyihin asalaata luqadda waxaa loo yaqaanaa adducaau bikhayrin ta khayrka la duceeyo unbaa salaad la yidhah bay ragga qaar qabaan ragga qaarna may ee duco kaste salaad waa la yidhaha ama khayr ha ahaata lagugu ducaynayo ama shar ha ahaata lagugu ducaynayo lagugu habaaraye habaar iyo ducaba salaad waa la yidhaah iyo may ee ducada uunbaa salaad la yidhaa labadaa qowl culimmadu way isku qabteen shareecadeenna marka la joogo salaad maxaa loo yaqaanaa ila shareecadeennu salaada oog baa lagu yidha salaadu waa maxay horta salaada marka laga hadlayo sharcigeenna waxaa la yidhaah aqwaalun wa afcaalun haaliban muftataxatun bitakbiiri mukhtatamatun bitasliimi intaasaa salaad la yidhaahdaa salaadu waa hadalo qowlan wax lagu hadlo iyo ficilo waxyaabo la sameeyo waana aaliban eeg salaadu maxay ka kooban tahay salaaddu waxay ka kooban tahay u fiirso wax afka lagaga hadlo xubnahana laga sameeyo labadaayoo laysku geeyey ayaa inta faraha badan salaad loo yaqaanaa waxay ka bilaabataa allaahu akbar muftataxatun bitakbiir allaahu akbar bay ka bilaabataa allaahu akbar ayay ka bilaabataa eeg allaahu akbar bay salaadu ka bilaabani usalida kama bilaabato allaahu akbar bay ka bilaabani mukhtatamatun bitasliim assalaamu calaykum tana way ku dhammaan salaada waxaa loo yaqaanaa waxan aynu samayno ee allaahu akbar ka bilowda assalaamu calaykum tana ku dhammaada haddii la eegana waa ficilo iyo aqwaal labadaa weeyaan aaliban baynu hi aaliban aaliban waan macnaynayna iyadan waxaan uga jeedno ficilo iyo aqwaal baa lagu yidhaha ficilada maad garanaysaa niyada salaad inaad tukanayso aad niyootay waa ficil kow iga dheh taagnida aad istaagtay waa ficil laba iga dhe gacmo koruqaadkiyo waa sunnayaale inaga daa rukuucda aad rukuucday waa ficil saddex iga dhe ictidaalka aad samic allaahu hadda hadalka maaha markaad kor isku taagto waa ficil afar iga dhe sujuuddaada koobaad waa ficil shan iga dheh kasoo kicidda sujuuddaasi waa ficil shan eh, lix iga dhe haddana sujuudda labaad waa ficil todoba iga dheh maxaad haysaa toddoba sow maaha kolkaa ragcaddii maxaa kuugu jira ragcaddii maxaa kuugu jira sideed ka dhigoo soo kiciddana ku darso sideeduna afar ku dhufo afar daad sideed ku dhufato maxay kuu noqotay ya maxay kuu noqotay labiyo soddon sow maaha afcaashaada salaada waad aragtaayo intaa aynu tirinayba waa ficilo salaada dhexdeeda lala yimaado weeyaan haddaad u geysato fariisiga atixiyaadka isna waa ficilun fadhiisiga atixiyaadka loo fadhiisanaya waa ficil saddex iyo soddon baynu haynaa soo maaha saddex iyo soddon ficil baad haysataa adoo haddaad doonto taagnidaad ka reebi oo taagkicidahaad ka reebi doontahay kolkaa waxa weeye saddex iyo soddon baad haysataa aqwaal baynu nidhiyo salaada qowlalkeyga maxaa ka mid a ah? allaahu akbarta aad ku xidhatay waa maxay allahu abarta lafteeda salaada allahu abarta lafteeda salaada lagu sheegaya allahu abar allahu abarta noole haddaba oo dee shuruudaheegi iyo hawlaheegi iyo dhammaystir taagnidu waa salaad iyaduna waa salaad moogtaha allahu akbartu waa qowl faatixa akhriskuna waa qowl imisaad iga haysa allahu akbar iyo faatixa akhris iyo atixiyaadka dambe iyo salaamo naqsi imisaad iga haysaa culima imisaad iga haysiin afar baad iga haysiin waa allahu akbartii aan salaada ku xidhay waa faatixadii aan akhriyey waxa weeyaan haddana atixiyaadkii dambe een akriyey sow saddex ma aha salliga rasuulka halkaa ayay culimadu inta badan fuqahadu soo saaraan salliga rasuulkana iigu dar afar assalaamu calaykum tana iigu gee salaada laguu sheegaya xagga waxyaabaha lagu hadlo waa shantaa xagga ficilada laguu sheegayana waa qaybtii horeen tirinay salaaddu waa maxay markaa salaada laguu sheegayo shareecadeenna waa aqwaal waa afcaal waa qowlal iyo ficilo muftatixatu bitakbiir allahu akbar baa laga bilaabaa mukhtatamatu bitaliim assalaamu calaykumna way ku dhammaadaan salaadu waa intaa aaliban baynu nii sida aalibka ah salaadu wataa haddaba kayrulqaalib baa jira ayrulqaalibka salaadu waa maxay sida aan qaalibka ahayn ama sida aan faraha badnayn salaadu waa maxay waxay noqon kartaa ficilo qura ficilo qura ayay salaadu noqon kartaayo allaahu akbartii xidhashada ahayd baa meesha ka bixi faatixadii baa meesha ka bixi atixiyaadkii baa meesha ka bixi saligii rasuulkaa meesha ka bixi salaamo naqsigii assalaamu alaykumka ahaasalaamu alaykumtii baa meesha ka bixi oo salaadu aqwaal baa meesha ka bixiyo ficil la-uun bay noqon waa ayo ninka aan hadalka karaynin ninka aan hadalka karaynin salaada lagama dhaafin sideebuu u tukani markaa isaga salaadiisu waa ficil uun laakiin dee ma farabadna kaasi waxaa la odhanayaa un istaag oo niyo inaad xidhatay ayay haddana taagnow rukuuc haddana atixiyaadka markay gaadho qadarkii la atixiyaadsana hadda waxba ma odhan karayaba qadarkii la atixiyaadsanayay fadhi hareeraha eego sidii wax salaada ka baxaya iska dhig ninku haddii una hadli karaynin una hadalba lahayn una nin hadlayaba ahayn salaadiis uu laakiin ficilada karayo salaadiis waa afcaalu ma fara badna laakiin dee dadkaan hadalka karayn saasa qaaliban aynuu raacina mararka qaar salaadu qowlunbay noqon kartaa salaaddu mararka qaar maxay noqon kartaa shantii qowlen hadda sheegaynay unbaa salaad la odhanay xidhashadii iyo faatix akhriskii iyo nin ka waran aan istaagi karaynin oon kici karaynin oon ficilba lahayn oon fadhiisan karaynin oo sidaa unu jiifa salaadiisu maxay noqonaysaa ficilba ma samaynayo laakiin wuu hadli karayaa waxaa la odhanaya adoo iska jiifa un xidho allahu akbar isagoo iska jiifaun baa laodhanaya faatixada ahri isagoo iska jiifaun baa laodhanaya niyo hadda inaad rukuucday isagoo iska jiifaun baa laodhanaya niyo inaad ictidaashay isagoo iska jiifaun baa laodhanaya atixiyaadka ahri isagoo iska jiifun baa laodhanaya asalaamu calaykum taniyooyo asalaamu calaykum afka ka dhe xaggana ma eegi karaya uu dhisan yahay dhinacna ma eegi karayo asalaamu calaykum adoo sidaadan un iska ah asalaamu calaykum un dhe ninkaana salaadiisii noocee ahayd wax ficilhi ku jiraa mise salaadiisu waa wadaa waa wada qowlun sow maaha salaadu haddaba saddex siyood bay u dhacdaa marka ereyga salaada laga hadlayo shareecadeenna inay salaadu tahay aqwaal iyo ficilo laysku geeyey waana sida faraha badan iyo inay salaadu tahay aqwaal qura iyo inay salaadu tahay ficilo qura intaasay salaadii noqon balan eegno rasuulku sal allahu alayhi wasalam salaada marka uu ka hadlayey ereygan salaad ah facalatun buu ka yimid oo salawatun buu ahaabaa la qabaa salawatun salawatun oo facalatun ah culimada qaarna mina salaa buu ka yimidoo xidid yar baa jira oo halkaa xaarquudda halkaa xaarquudda korkeega ku yaala laf yaroo halkaa ku taalla dabada qaska dambe lafta ku taallay soomaalidu xaarquud tidhaahdaa halka laftaa yare xaarquudda la yidhaahdo xidid agteeda ka bilowda ayaa jira oo labada misgood kala raaca xididkaa yarbaa sallaa la yidha ilaa dhabarkan wuu soo maraa oo dhabarkana waa maraa ninku markuu rukuucayo xididkaasaa dhaqaaqa oo markuu sujuudayo xididkaasaa dhaqaaqa oo markaad aragto dee ictidaalkaagii iyo waxaagii xididkana dhaqaaqayo shaqaynaya waa salaad ereyga salaadihi xididkaasuu ka yimid dhabarka maraya ee halkaa ina mara ee xaarquuda ka bilowdaee labada miskood kala raaca ama labada sin kala mara xididkaa ayaa loogu magac daray oo kaasaa asalaah la yidhaha af carabiga ayaa la yidhaahdaa nin gaala ayaa arkay nin tukanaya wuu arkayoo ninkii wuu taagan yahay mar buu iska dhigay warko haddana wuu rukuucay ubnimad kolba ayuu jimicsanaya maogtahay wuu sujuuday wuxuu arkay dhammaan isagoo iskala bixiyey wuu ictidaalay atixiyaad buu fadhiistay wuxuu ihi alla ilahay ninkaa jimicsigii wuu u dhammaystirmay buui ninkaa wax jimicsi la yidhaayuu ka tegey ma jiro oon qoorta ahayn buui qoorta jimicsigii qoorta unbuu ka tegey buui markii uu salaada kasii baxayay uu muslimku yidhi assalaamu calaykum waraxmat markaasuu yaabayo jimicsigii qoortana uu la yimid buui wax allo wax ninkaa ka dhiman oo jimicsi xubnaha aadamaha ah oo noo muuqanaya ma jiro buu yidhi kolka waad arkaysaayo diinteenna caafimaad baa salaada laga helaa caafimaad xubnahaagii oo dhan baa ayaa ayaa wada dhaqaaqaya halkaa waxaynu ku haynaa watuqiimo waa inaad oogto asalaata salaada waa inaad oogto oo salaadiina waa inaad oogto wax nool aad ka dhigta salaadaada salaad nool inaad ka dhigtaa la rabaa watuqiima salaata salaada waa inaad oogto salaadu waa shan shanta salaadoodba waa inaad la timaado wa tu'tiyo waa inaad bixiso ood siiso azakaata zakadana waa inaad bixiso oo dadka u baahan ee masaakiintaa ah waa inaad siiso zakadaadii wa tu'tiya zakaat zakadana waa inaad bixiso welibana ereyga zakiihi zakadu hadday waajib tahay zakada waajibkiihi waxay ka waajibtaa nimcooleyda saddex saddex shay baa nimcooley laysku yidhaahdaa loda iyo geela iyo aiga timirta midhaha xubuubtana saddex bay ka waajibaysaa ilaa saddex shay timirta iyo cinabka iyo xubuubta la quuto xubuubta la quutee beeraha inooga soo baxda waa ka zakaysa intaba lacagahana labay ka waajibtaa dahabka iyo fidada ayay ka waajibtaa lacagaheennana de iyaga unbaa lagu qiimeeya oo bangiyada adduunka damaanada u taallacaya dahabka ah inta badan sidaynu ognaho dee iminka lacagaheennani waa waraaqa ma ogtahay Ah, asal ahaan waa waraaquun waraaq ilahay noo barakeeyey un weeyaan waraaq haddii lagu siiyo dee cunina maysid cabina maysid waa waraaq ilaahay barakeeyey waraaqda kolkaa lacagta qiimaheega waxa inta badan u sameeya baa la yidhaahdaa hay-adan lacagta adduunka loo yaqaano ayaa damaanad bay qaadaa waraaqahan la ogyahay ilan lacaguhu saxda waxay ahaayeen dahab iyo fiday ahaayeen lacaguhu dahab iyo fido ayaa qiimalo ilaahay baa qiimo u sameeyey subxaanahu wa tacaala dahabkiiyo fidahda ilaahay baa qiimo duldhigay oo waa qiimay leeyihiin waraaqahan aynu hadda wax ku kala gadanno sababta ay qiimo ku yeesheenna hay-adan maxaanku idhahdaa dee dhaqaalaha adduunka ayaa damaanad wax la yidhaha ka qaaday dowlad kaste damaanadahaasa inta badan dahab la dhigaa dahab baa la dhigaa oo lacagtaadani waxay lacag ku tahay damaanada lagaa hayo hadday damaanadani meesha ka baxdo eg wadanka markay dowladiisu baaba'do lacagtiisuna way baaba'daa oo dee dowladunba ka baaba'daye maxaa lacagtiisii baabi'iyey dee waxa wey meeshii dowlad la-aani markay ka dhacdo damaanadii iyo ciddii lala xisaabtamayey iyo eh, waxii oo dhan baa meesha ka wada baxaya kalsoonidii lagu qabay iyo wixiibaa meesha ka baxaya haddaba asal lacagaha lacagta zakada laga bixin jirayay ahaan jireen waxay ahaan jireen dahabka iyo fidada ayay ahaan jireen waxa laga zakeeye lacagaha kuwan kalena waxaa looga zakaynayaa markaynu ka zakaynayno xagga damaanadooda ayaa dahabkiiya oo dee dahabka lagu qiimaynaya markaa damaanada utaal waxaa lagu leeyahay markaa haddaba waxyaabaha kale laga zakeeye xagga lacaguhu waa labadaa lacagooden hadda sheegnay xagga akaatulfirigana eh, waa laga ekeeyaayoo dee jidhkeenna waa laga ekeeyayo raashinbaynu akada ku bixin jirnay aaka horta waxyaabahaas laga ekeeya dee dameerada ake ka bixin maysid haddaad bakayle urursato intaad miyigan u baxdo haddaad bakayle ama geranuug urursato xero geranuuga haddaad yeelato konton neefoo wada geranuuga ama boqol neefoo wada bakaylea ah, wada sakaaraa ah. eh, way kuu dhalayaan markaa doontana waad gowracani markaa doontana waad iibsani oo sayladaad keeni saylada waad keeni kartaa anuu aahir waaan tegay saylada bakaylaha lagu kala iibsado waa aadis meel caadiya ah oo maalinta jumcaha iyo maalinta axaddaa ah, bakaylaha iyo xuurbadeeda iyo lagu kala iibsanayo ilaahay abu ku keenayaa kolkaa waa w hala yaabin bakayla haddaan soo urursano dee dad dheregsan baynu nahay soomaalid haddaynu nahay dad dheregsan baynu nahe haddaan sakaaradan soo xero sakaara haddaan dhaqano ama xero bakayla haddaan dhaqano waynaynoo dhalayaan waanan gowracanayna waanan maalaynaa waanan iibsanaynaa de waa xooloo kale laakiin ka ake laguma ohanayo hebelow ka ake ma jirto dameeraha haddaynu dhaqano ka warran boqol dameeraha haddaad leedahay ka warran dee ka akee male dameeraha waxba ka akayn maysid allahuma hal darii mooye hal darii baynu dameeraha kaga akayn karnaa iyo waxyaabahan hal darii baa lagaga akeeya haddii ganacsi aad ka dhigto dameeraha haddaadan xoola ahaan u dhaqanaynin sida geel iyo lod iyo aiga aynu u dhaqano xoola ahaan haddaadan u dhaqanin ee aad ganacsi u dhaqato oo waxaad rogrogayso ay tahay dee waa dharkii un baynu xeer yihiin dharka maad cuntaa miyaad maashaa dharka markaad ka shaqaysanayso waa ganacsi uun dameerahaagii ganacsi un bay kuu noqonayaan aiga markaad ka shaqaynayso aiga haddaad ka shaqaynayso culimadu waa kuwa isweydiiyaan ai markaad ka shaqaynayso waxaa dhici karta haddii dhaqashada loo eegana dee aigu afartan buu kuskoobayey afartan buu ku sakoobayey oo zake ka bixi baa laga odhan aiga haddii ganacsiga loo eegana dee waa la qiimeeyaayo ariga lacag baa loo bedeli markaad ka shaqaysanayso lacagtaasa ah inay akowda iyo in kale la qiimaynaya markaad geel shaqaynaysad iibiibinayso rogrogayso geel ama lo ama ai laba dariiq baa zakadoodu xagga islaamka kaaga iman kartaa sidaad ogtahay labada dariiqay kaaga iman kartaa de ama dariiqii waxaad odhan kartaa dariiqii ganacsiga way soo mari kartaa oo dariiqi ganacsi waa lagaga zakaynaya dariiqii xoolaha caadiga ee ah, nimcooleydaana waa lagaga zakaynayaayo waa ka lagu idhaha kolba kay ku gaadhayso kolba xoolahani zako kuugu gaadhayaan adigu eego oo kaga ake akadu haddaba luqadda waxaa la odhan jiray annamaa wa ziyaada waxaa la yidhi qofku hadduu zakada bixiyo ilaahay baa xoolihiisa u barakeeya ilaahay baa naftiisa u barakeeya ilaahay baa ubadkiisa u barakeeya oo waana loo badiyaa waana loo barakeeya saasaa zakada zake loogu bixiyey markaa wa tu'tiyo waa inaad bixiso azakaata zakada waa inaad bixiso oo zakadii waad bixini dadkii loogu talagalay ayaad siin wakhtigeegiina waad bixin wa tasuumo waa inaad soonto ramadaano bisha barakaysan ee ramadaan la yidhah waa inaad soonto culimada qaar baa yidhi ramadaan waa ismun min asmaaillaahi ma bannaano bishan in ramadaan la yidhaahdaa ismun min asmaaillaahi weeyaano ghazaali baaba ka mida sidaan filayo kitaabka oo asmaada ilaahay ku sharxo ismun min asmaaillaahi wey ramadaan buu yidhi kolkaa waa dembiba inaad bishan ramadaan ku sheegtaa lagu leeyahay laakiin bisha marka la sheegayo shahri lagama tago shahri buu ku leeyahay oo maxaa la odhan bisha marka la sheegayo shahru ramadaan baa la odhan sida ilaahayba qur-aanka ku yidhi shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aan shahriga ha ka tegin oo ramadaan qura odhanin ayuu ku leeyahay ghazaali waxaa la leeyahay xadiidkeenani wuxuu daliilu yahay in ramadaan qura bisha la odhanayo oo shahriga laga tegayo waayo rasuulku watasuuma ramadaan buu yihi sal allahu alayh wasalam axaadiid fara badan oo kale oo ramadaan qura lagu tilmaamay ayaa jira oo shahriga laga tegey ayaa jira wax alla wax dhiba oo ku jiraa ma jiro eh, eh, ramadaan inaad tidha iyo shahru ramadaankaad tidhaahdaba ilaahay ismi asmaadiisa kamida weeyaan markuu khazaali yidhina xadii daciifa ayaa ku soo arooray asmaada ilaahayna waa tawqiifiyo dee sidii la doono lagama yeeli karo kolka waa tawqiifi asmaada ilaahay watasuumo waa inaad soonto ramadaana bisha ramadaan ee barakaysan waa inaad soonto ramadaan waa bishan aynu hadda ku jirno ramadaan waa mina ramdaa ibay ka timid oo waa bacadka ramdaa bacadka ayuu ahaa waa bisha dunuubta la gubo dunuubta ayaa la gubaa waa bacdo marka lagu oomiyo ee lagu gaajeeyo dunuubtiibaa lagaa gubayaa oo waxaad og tahay shaydaanku sow ma maro inaga xididadeenna sow ma dhex maro majaari bni aadam buu shaydaanku maraa sow rasuulku ma odhan sal allahu aley wasalam Eh, la arkay arkaynon jismi lahayn wuu ku dhex marayaa sow maaha haddaba marka ramadaantu timaado ee xididada la oomiyo xididadiibaa yaraanaya oo kogaya oo qaadhaya albaabadii shaydaanku uu maray wadooyinkii shaydaanka ayaa awdmaya markaa waa shaydaankiibaa la cidhiidhiyaya oo wadadiibaa loogu imanayaayo lagu cidhiidhiyaya ramadaan waa bisha kulaylka ee la gubayo dunuubta iyo shayaadiinta iyo waxyaabaha la gubayo wa tasuuma ramadaan bisha barakaysan waa inaad soontaa waa marka islaamnimo aad doonayso bisha barakaysan baad soomaysaa wataxujo waa inaad xajido bisha barakaysan labiyo tobanka bilood waa bisha imisaad waa bisha sagaalaad weeyi masrar jajun rashrash dadun markaynu eegno masrar jajun rash rashta rada hore waa rajab shiinka dambena waa shacbaan rashta dambe rada horaa ramadaana waa bisha sagaalaad waa bisha sagaalaad weeyi ramadaan culimada qaar waxay yidhaahdeen xikmadda ilaahay bisha sagaalaad uga dhigay way noo muuqataayo ilaahay wuxuu doonayaa inaynu ka mahad celinno markii uurka aynu ku jirnay uurkaa sagaal bilooda maadaama uurka uu sagaal bilood yahay allahaa sagaalka bilood halkaa inagu xanaanaynayay ee inagu dhowraya inaynu ka mahad celinno ayaa bisha sagaalaad sagaalku sagaalku ku xasuusinaya soon baa lagu leeyahay markaa saasaa halkaa laguu yidhi ramadaan u soon waa bishii sagaalaad salaadahaynanan tukanaa si uma ogid inay ka hadlayaan oo laga qaadan karo min dhalashadaada ilaa dhimashadaada salaada subax xaggan maxaa ka muuqda salaada subax calaamad weyn baa ka muuqata waagii baa dilaacaya sow maaha calaamad dadka ma cid bay ka qarsoon tahay ya waa uurkii hooyada hooyada uurkeegu cidna kama qarsoona waa uurkii hooyada markaad uurka ku jirtay bay salaada subax ku xasuusinaysaa allah halkaa kugu dhaqaalaynaya kugu xanaanaynaya dee ilaahay u mahad naqo laba ragcadood tuko waa salaadii subax cadceeddu markay soo baxda yaa dhashay ilmihii uurka ku jiray baa dhashay haye ilmihii wuu korayaayo dhallinyar buuba noqdayba waa duhurkii waar ilaahay u mahad naqo tuko eeg cadeeddii wayba wareegtayba casar waa oday wuu ciraystay oo ciradii iyo bidaartiiba meesha way soo timid waa casarkii ilaahay intaa ku ilaalinaya isaga laftiisa u mahadnaq waa waa gabowgii maogtahay maqribkiibaa yimid oo cadceeddii way dhacday waa dhimashadii war ilaahay u mahadnaq markaad noolaydna ku dhaqaalaynayey haddaad dhimatana ku dhaqaalayn doonaa cishaayigiibaaba yimid qabrigiibaa la geeyey waa hoygiisii rasmiga ahaa ragga qaar baa qaba xikamka ku jira u ag cibaadooyinkan mid kastiba waxbay ku xasuusin kartaa oo xikamkeyga laga qaadan karo oo ay ku dareensiinaysaa weeye bishan barakaysan ee bisha sagaalaad laga dhigay waxay ina dareensiinaysaa markaa sagaalkii biloodee uurka hooyo wa tu'tiyo waa inaad bixiso azakaata zakada waa inaad bixiso wa tasuumo haddana aad soonto ramadaano bisha ramadaan ee barakaysan aad soonto wa taxujo waa inaad xajido albeyta beytka ilaahay waa inaad u xajido in istadacta haddaad awoodo ilayhi xaggiisa sabiilan jid ahaan haddaad u awoodo ka shanaad ee u dambeeya arkaanulislaamka waa inaad kacbada u xajido xaj maxaa loo yaqaanaa ragga qaarkood alqasdu bay yidhaahdeen waa qasadka uun ragga qaarkoodna qasdulmucadam bay yidhahdeen qasdulmucadam ka weynoo loo qasdo ka weynoo loo qasdo qasdulmucadam baa xaj la yidhaah iyo mey e alqasdu uunbaa xaj la yidhaah ayaa la ysku qabtay wata xujo waa inaad xajido albeyta beytka waa inaad u xajido waa beytkaa ilaahay ee kacbadaa waa inaad u xajido in istaacta haddaad awoodo ilayhi xaggiisa sabiilan wada ahaan aad u awoodo sidaynu ognahay diinteennu ummadda way midaysaa waxaa lagu leeyahay xaafaddu xaafad kastaaba maalintii shan jeer shir yaroo kooban ha iskugu timaado laysku xaal ogaado xaafadda yaa xanuunsanaya yaa baahan yaa maqan yaa safara yaa agoona yaa laga warqabaa yaa xaafad shan jeer maalintii in laysku ogaado waa shanta salaadood shanta salaadood waa kulan koobanoo xaafadan xaafadiiba mar ay qabsanayso weeyaan ninka halkaa laga waayo dee ha war doono inuu sakraadyaha laga yaabaayo wiigii markuu yimaado usbuucii kulan kulankaa ka ballaaran oo wiigla ah ayay diintu inoo jidaysay kulankaasina waa maalinta jumcada ahoo xaafadii way ka ballaahantao dhowr xaafadood baa maalintaa isku imanaya dadku intii way ka badnaanayaan sanadka marka la gaadho laba jeer baa laynoo jideeyey inaynu kulankan samayno sanadkii laba jeer waa laakiin maaha kulan xaafadeede waa magaalada oo dhan waxa weeyaan waa labada ciidood labada ciidood waa ummaddu ha isku timaado oo ha lays waraysto oo si fiican bal hadda ha laysku xaal waraysto wey labadii ciidood cumrigaagana mar baa lagu leeyahay shirka islaamka ka qaybgal umriga xajku cumrigaaga buu kugu waajibay markaa uu kugu waajibayna dee ilaahay beydkiisii baa tegaysaayo meeshaa muslimiinta oo dhani ay isku arkayaan ayaad qabanaysaa waa kulan aad muslimiintii dad aan kula af ahayn oon kula midab ahayn oon kula itaal ahayn oon kula dal ahayn ayaad meesha iskugu imanaysiin laakiin kula diina ah. oo diini ay ah idinka dhaxayso ayaad meesha iskugu imanaysiin waa waajib xajku kaa cumriga weeyaan watuxujo waa inaad xajido albeyta beytka iyo kacbada ilaahay waa inaad u xajido in istadacta haddaad awoodid ilayhi xaggiisa sabiilan wadda ahaan aad u awoodid beydkii haddaba xajkii markii la xajayey wuxuu rasuulku raaciyey sal llahu alayhi wasalam in istadacta ilayhi sabiilan buu rasuulku raaciyey in istadacta ilayhi sabiilan haddaad awoodi karayso waa inaad xajidaa buu rasuulku yidhi waxay culimmadu yidhaahdeen dhammaan macal kuwa kale in istadactadani way u taallaa uun salaada tuko laakiin waa in istadacta unbaa kuu taalla soonka soon waa in istadacta unbaa kuu taalla ilaahay baaba yidhi fataquu ma stadactum ilaahay ka baqa oo kolba sida aad karaysiin ilaahay kaga baqa baa lagu leeyahay kolkaa in istadactadan uu rasuulku ku jawaabay in istadacta ilayhi sabiilan waa maxay talow in istadacta ilayhi sabiilan tan ilan kuwa kaleba way la socdeene maxaa xajka oo qura uun loo raaciyey xajka oo qura waxaa loo raaciyey wuxuu rasuulku sal allahu alayh wasalam markuu raacinayey raacay aayaddii qur-aanka ahayd qur-aankaa raaciyey xajka qur-aanka ayaa inoo raaciyey maxay ahayd aayadda qur-aankiihi wlilaahi cala naasi xiju lbeyti man eh, istaaaca ilayhi sabiila man istaaaca ilayhi sabiila aayadda ayaa tii man istaaaca kolka mar hadday aayaddii istidaacada xajka raacisay saasuu rasuulku sal allahu alayhi wasalam in istaacta ilayhi sabiilan inoogu raaciyey oo xajka loo raacinaya culimada qaar waxay yidhaahdeen in istaacta ilayhi sabiilan xajka waxa loo raaciyey istiaacadu salaada iyo soonka meesha kama saarto istidaaca la-aantu salaada iyo soonka iyo zakada iyo meesha kama saarto salaada taagnida haddaad kari weydo xaggee loo guuraa fadhigun baa loo guuraa taagnidii baan kari waayo salaadii waajibiguma aha maaha macnihiigu markaa istidaacadu markaad taagnida kari weydo fadhi unbaad usoo wareegi haddaad fadhiga kari weydana xaggeed usii wareegi jiifunbaad usii wareegi haddaad jiifka xataa awoodi kari weydo dee ishaara ilaa qalbiga ilaayood ka intuu xiskaagu jiro wacbud rabbaka xataa yatiyaka alyaqiin baa meesha inoo taalla ilaahay caabud ilaa intay geeridu kaaga imanayso ilaa geeridu intay ka imanayso ilaahay caabud kolkaa xajka laakiin istidaaca la-aanta wujuubkiisay meesha ka saartaa oo qofka xajba ku waajibi maayo haddii una mustaiic ahayn mustaiic hadduuna ahaynoo wadaduna ayna aamin ahayn hantidii soo celinaysay ee geynaysayna uuna haysanin culimadu waxay idhahdeen ninku hadduu dib jir ka warrame bay yidhahdeen horta maxaa la shardiya hantida ihaaban waa iyaaban sabo lama shardiyo ihaaban waa iyaaban maalku geeya oo haddana hee kaa soo celiyaa la shardiya hadduu dib jir ka warrame bay yidhahdeen halkan wada magaaladan wuu ku dhashay laakiin reerna kuma leh ehel kalena uma joogo waa looma ooyaan waraabe xaggii loo oryaaba waa u bannaantii ayuu yahayo inuu markuu halkaa taga maka iska joogo iyo inuu magaaladiisa kusoo noqdo waaba iskugu midun meeshan ehelba uma joogo ehelu ka tegayna ma jirto kaama la odhanayaa soo noqodka kharashkiisa ha laga gooyo oo wax meesha geeyo un isaga ma la odhanaya maya lama odhanayo mufaaraqat lmaluufi mashaa mufaaraqat lmaluufi mashaqa halka aad ku dhalataa wax kasta way kaaga macaantahay cidba hayaadan ku lahaanin rag waa halku ku garhbixiya bay soomaalidu tidhaahdaa riyana waa halkay ku geesbixiyaan kolkaa meesha haddii aad ku dhalato ama ay tahay meeshaadii waa khataroo waxa lagu leeyahay lagama yaabo in lagaa kaxeeyo lagu musaafirin maayo waa musaafiris ilayne waxa lagu leeyahay waa in la eego lacagtii geynaysay ee haddana soo celinaysay xajka waxa xagga ugu dambayso loo mariyey horta cumrigaagii marbuu waajibay waa kow haddana shuruudo adag buu u baahan ubaahanya shuruudo fara badan ayuu u baahan yahay dhaqaalo yar haddaad hesho guurna aad u baahato yaa la horraysiinay waa kay culimmada fuqahadu isweydiin jireen in yaroo lacagaad heshay dhallinyarna waa tahay miyaad ku xajiyi mise waad ku guursan maxaa la yeelayaa yaa horraysiinta leh haddaad nafta u baqayso xumana aad uga baqayso ku guurso haddaadan nafta u baqaynin nin naftiisa ka adagna a tahay xumana adan ka baqaynin waar ilaahay beydkiisa u xajiyo tag haddaba arkaanulislaamkan shantiihi dadka qaar bay sanad kaste u dhammaystirmaan sow ma ogid dadka qaar baa sanad kaste arkaanulislaamka dhammaystira horta shahaadateynka waynu la nimaadnaa ilahay mahadii dhammaanteenba waynu haynaa salaadana waynu la nimaadnaa in badanoo inaga midihi ilaahay mahadiiba waan tukanaa zakadana waynu la nimaadnaa ilaahay mahadi oo zakada sanadkii haddaadan xoolo aad wax ka zakayso haysanin naftaadaad ka zakaysaa ramadaantu markay timaado zakaatulfitridii waad bixisaa zakadana sanad kaste waad bixisaa ilaahay mahadi bisha barakaysanna waad soontaa ilaahay mahadi dadka qaar ba haddaba sanad kastana xaja kolkaa qofka markaad sidaa u eegto arkaanulislaamkii shanta ahaa sanadkii mar uu dhammaystiraya oo sanad kasta wuxuu leeyahay arkaanulislaamkii waa dhammaystirayoo way ii dhammaystiran yihiin macnaha xadiidka aynu isa soo saarno wa qaala wuxuu malagii yidhi yaa muxamedu nebi maxamedow akhbirnii iiga waran can ilislaami islaamnimada faqaala wuxuu yidhi rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam alislaamu islaamnimadu an tashhada waa inaad qirto an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inuuna jirin ila allaahu allah mooyaane wa ana muxameda nebi maxamedna rasuululaahi rasuulkii ilaahay soo diray inuu yahay ood qirto weeye wa tuqiimo waa inaad oogto asalaata salaadda waa inaad oogto watu'tiya waa inaad bixiso azakaata zakadana waa inaad bixiso wa watasuumo waa inaad soonto ramadaana bisha barakaysan ee ramadaan waa inaad soonto wataxujo waa inaad xajido albeyta beytka oo kacbada ah waa inaad u xajido in istadacta haddaad awoodo ilayhi beytka xaggiisa sabiilan wada ahaan haddaad u awoodo waa tamyiiz ereyga ila sabiilan ihi qaala wuxuu yidhi qaalada ayaa faacilu ah waa malagii malakuljibriil weeyi qaala wuxuu ihi malagii malakuljibriil ahaa sadaqta niyow runbaad sheegtay buu rasuulkeenii buu ku leeyahay sadaqta runbaad sheegtay halkaa facajibnaa lahuda qaala bay kutubta qaarkood qoraan qaala sadaqta haye qaala kale ayaa halkaa ku qoran kutubta qaar yuu u qoraya qaalo labaad sharaxaa qoraya miyaa qaaladaa labaad cumar binu khadaab bay ku dhacaysaa qaalada horena malakuljibriil bay ku dhacaysay qaala wuxuu yidhi malakuljibriil sadaqtaniyow run baad sheegtay qaala wuxuu yihi cumar binu khadaab facajibnaa waan yaabnay lahu ninkaanu la yaabnay yasaluhu wuu su'aalayaa rasuulka wayusadiquu haddana wuu u rumaynaya oo run baad sheegtay buu ku leeyahay arrin yaaba ayaa meeshan ka dhacay buu yihi cumar cumar wuxuu annagoo marka horeba la yaabanayn ninka quruxdan leh ee cidi ayna garanayn ee calaamad safar ayna ka muuqanin ee su'aalaha dhiiran rasuulka weydiinaya annagoo marka horeba taa la yaabanayn ayuu haddana ku daray su-aal kastuu inuu markuu dhammeeyo yidha waa runtaa waa runtaa ereygan waa runtaa ahi nin caalimo ayaa odhan kara waa runtaa dee halkana lama ogay nebi maxamed unbaa loo waxyoonaya cilmi lagu yaqaanayay dad kale oo rasuulka la og oo la garanaya oo la yaqaanay ma jirin cumar wuxuu leeyahay facajibna waan yaabnay lahudaa ma haysa alahudaa halkaa lahu laamka laam tacliil baa lagu macneeyey marka ninka loo celinayo ninka marka loo celinayo facajibnaa waan yaabnay lahu ninkaanu la yaabnay yasaluhu rasuulka wax weydiinaya wayusadiqu haddana u rumaynaya arrintani waa arrin la yaableh lahu ninkaynuu celinay laamkan waxaa laga dhigaa lahu ku jira bimacnaa min min baa laga dhigaa min lahu ay minhu ajibada minbaa daba dhacda cajibada minbaa daba dhacda oo laamkani waa bimacnaa min kolkaa waxaynu odhanayna waxaa lala yaabaya maaha ninka eh, waa hadalkiisa facajibnaa waanu yaabnay lahu ay minhu ninka kalaamkiisaanu la yaabnay waayo yasaluhu rasuulka wuu weydiinayaa wax wayusadiquhu haddana wuu u rumaynayaa in sha allahu tacaala cashirkeenni halkaa ayuu inoogu joogi doonaa hada wsal allahuma wslama cala nabiyina muxamed